نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد ikhwaani wakhawaati fi اllaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaa kadib sidaa uu walaalka sheegay cinwaanka muxaadaradu waxa uu ku saabsan yahay fadlu wa fawaa'id alcafwi watasaamux faa'iidooyinka ay leedahay in la saamaxo iyo in la iscafiyo ah, faa'iidooyinkay leedahay mowduuca xulashadiisa maxaa u sababa inaynu mawduucan soo qaadanno marka u horeeya waxa u sababa inaanu mawduucan ka hadalno in la iscafiyo oo in la issasaamaxo oo quluubta laysu furo baahideennaa ku xidhan adduunyada iyo aakhiraba aynu ku gaadhayna muraadkeenna ayaynu ku gaadhaynaa marnaba kama maarmayno waxaynu ilaahay kaga doonayno ayaa waxaynu ku helaynaa cafiska dhexdeenna waayo ilaahay cafis baynu ka sugaynaa markaynu iscafinaabu ina cafiyaya siduu rasuulkuba sheegay sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa ahaa albaabada jannada waxaa la furaa maalin kastoo isniina iyo maalin kastoo khamiisa fayugfaru likulli cabdin laa yushriku billaahi qof kasta oo aan ilaahay cid kale la caabudin dembigaa laga dhaafaya ilaa rajulan kaana baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa qofka isaga iyo walaalkii ay cadaawado u dhaxaysa mooyaane nacaybshiiyo ee qalbigooda uu kala kacsan yahay een wanaag isku haynin fayuqaalu andiruu haadayni xataa yasalixaa andiru haadayni xataa yasdalixaa waxaa la yidhaha labadaa u kaadiya buu ilaahay leeyay malaa'igta jeero ay heshiiyaan macnaha dembigii loo dhaafi lahaa wuxuu ku xidhay inay iyagu isu dembi dhaafaan waa arrin cajiiba xadiidkaa muslim baa wariyey labadan u kaadiya labada qof ma laba ninba ma laba dumara ma madax iyo racyadba ma nin iyo xaaskiiba ma walad iyo waalidkiiba midkay doonayaan ha ahaadaan furaha cafiska ilaahay baa wuxuu ku xidhmay inaynu inagu iscafino ilaahay una cafi arrinkaas waa arrin weyn arrinta labaad ee keenaysa mawduucan inaynu ka hadalnaa waxa weeye cabashadii dadku way badanta rag dumarkii baa kala cabanaya oo idinka arkayo single maadan iyo father maadan iyo eh, eh, father single oday meel taagan islaan meel taagan qoysaskii baa kala kacay caruurtii baynu kala cabanaynaa dowladdii iyo shicibkii baa kala cabanaya wadaadkiiyo waranlii baa kala cabanaya cabashadii way badantay cabashadan maxaa lagu soo afjari karaa haddii xataa la cadaaladha lagu soo afjaro cid u garqaadaba male dadku cid u gar garqaadaa ma jirto haddii cid u gar qaada loo samayn lahaana qof waliba kitaab qumano ah ayaa qoorta u suran oo wuxuu leeyahy aniga anaa saxan aniga hagaagsan anaa hagaagsan waxa keliya lagu xallin karaa waa cafis inay dadku iscafiyaanoo caloosha iska sii daayaan si qoysku hagaagi karo intaa aynu soo sheegnay khilaafku dhex yaalla si aynu mushkiladeenna maanta u xallin karno dawada keliyaynu haynisanaa waa cafis waa arrinta labaad arrinta saddexaad waxa weeye oohinteennii baa badatay walbukaau adaatu man laa qudrata lahu waxaa la yidhaha qofka iska baroorta ama iska ooyaa awood baanu lahayn iyo itaan waxba ma qabsan karna kanaynu nahay kanaynu nahay waxaasaynu tirinayna waxaana midnimo la-aantaa u sababa midnimo la-aantana waxaa u sababa cafis la-aan oo qof waliba hadduu walaalkii caloosha wax ugu hayo meel la isugu iman maayaan masaajid iyo guri iyo urur bulsho iyo waxba toora isugu iman maayaan marka inaynu barooranno aynu halkaasu ka qaylino iyo inaynu iscafino aynu wada tallaabsanno horumarkeenna adduunye iyo ka aakhiraba labadaa mid unbay taaganta mana sidna labadaasie eh. waxaynu dooranaynaa inaynu iscafino dabeetana aynu howlaheenna qabsanno hadday tahay dhinaca diinta iyo haddii ay tahay dhinaca adduunyada labadaba waxaa sababay oo kale inaynu mawduucan ka hadallo waktiga aynu joogno sidii sheekhii maanta khudbadda uu ka hadlayay ramadaan baynu kusii sii soconnaa geeridu waa halkeeda oo qof walba geeribuu ku xukuman yahay oo waa iska suuragal qaarkeenoo maanta raabsanaya ama wax cunayaa inuu malagu calafgooyo oo aanay ramadaanba gaadhin waa suuragal dadkeennii kal hore inala joogay nala soomay sannadkii hore qaar badani soomay tegin qaar badan baa maqan ah, ah, oo ehelkeenniiah oo asxaabteenniiah oo ummaddeenniio geeriyooday inaynu gaadhi allahu aclam laakiin innaga oo safaysan oo hagaagsan de ilaahay cafis baynu ka sugaynaa ramadaane inaynu ramadaan gaadhno oo aynu isa sii cafino taasina soo sax maaha soo wax wanaagsan maaha iyaduna waa qodob kale oo labadaa wii dadkii aad wax idiin dhexeeyeen oo dhan iska cafi kii midaad telefoon kula hadasho midaad la kulanto dadkii iska wada cafi war ilaahay baynu cafi iska doonaynaa shahru lgufraani walcafi cafiska iyo qufraanka iyo dembi bisheediibaa soo socota hebelowe bal takhliyadii sheekhu uu sheegaya aan ku qaabilo altakhliya bilcafi wاtaxliya bimakfirati ramadaan nafteenna inaynu ku qurxinno dembidhaafka ilahay aynu ka sugayno ramadaan cafiskana aynu kusii buufinno aynu kusii safayno arrinta lixaad ee sababaysa inaynu mawduucan ka hadalnaa waxa weeye mawduuca shirkee sanadka waxaa la doortay inuu noqdo alrixlatu ila alaakhira aw tadkiiru alrixlati ila alaakhira safarka aakhiro in la baashii adduunyada hayd bayna waashay qalbi agag baynagu riday alamkiiyo saacaddii iyadun baynuu buuxsanaynaa iyadii baa loo guclaynayaa haddii adduunyo laga hadlayo hoolkan waa la soo buuxinayaa fadhigaa masaajid haddii diin laga hadlaya waa la kala firdhanayaa qofku wuxuu leeyahy halkaa maxaa dani igu jira dunye maxaan ka helayaa maxaan ka cunayaa baashii baa wayna dhega tirtay oo markaasayna indha tirtay dhegala-aan iyo indhalaan baynu ka qaado saynugu xiiqsanaynanugu guclaynayn gaarina weyne dabadeediiba inu soo qaban laabay waayo qofka adduunyada daba orda way ka sii carartaa qofka ilaahiisa aaminana sababtiyo shaqadaba ha la yimaadee ilaahay baa iyada u soo ururiya gacanta ilaahay bay ku jirtaan wax waliba ay ku jiraan marka muxaadaraadka iyaga ah geerida iyay nagala hadlaya jannada iyo naarta iyo safarka aakhirana de waa inaynu ku xusuusanna iscafina kolkaynu arka aragno caalamka aynu u soconno xaggiisa sawirka uu leeyahay iyo muuqaalka culimmadu ay soo bandhigi doonaan ee diinteennu ay ka warrantay qur-aan iyo xadiidba dee inaynu wax ku qaadanno aynu iscafino wey lixdaas sababood baynu ku doorannay mawduucan isaga ah inaynu ka hadalno dhowr qodob baynu ka hadli doonaa baabkan isaga ah midda hore waxa weeye xadfu shariicatina cala almusaamaxati waalcafi aw cala altasaamxi waalcafi sharcigeennu sida u dhiirigeliyey cafiska qur'aan iyo xadiidba midda labaadna waxa weeyaan waxyaabaha inoo sahli kara go-aanka cafiska inaynu qaadano iyo midda saddexaad oo ah faa'iidadaba cafisku leeyahy marka waa fadlu lcafwi wa kayfa natasaamax wafawaa'id alcafw saddexdaa qodob ayaa inta aynu waktiga ka gaadhno insha allah baynu soo qaadan doonaa fadliga cafiskuu leeyahy iyo sida sharcigeenna uu inoogu dhiiriyey dee aad bay u badan yihiin nusuusta ka warramaya qur-aan iyo xadiidba way badan yihiin ilaa shan iyo soddon aayadood ayuu ku soo aroorayaa ereyga cafiska eh, haddaynu markaan idhaahno aan wada akrino waktiguu dheeraanaya ilaahayna subxaanaه wa tacaala magacyadiisa ayaabuu cafisku ka mid yahay alcafuw اlkafuur waa kii cafis badan ee dembi dhaaf badan wاrasuulu salى اllahu عalayhi wasalama yaquulu bixadiiثihi صaxiix takhaluquu biakhlaaq اllah ilaahayna wuxuu leeyahy akhlaaqda ilaahay qaata kol hadduu ilaahay cafis badan yahay oo uu dembiga dhaafo idinkuna cafis bixiya aynu dhowr aayadood ka soo qaadano iyo dhowr xadiid nusuusta inagu dhiiri gelinaysa ama fadliga ina sheegaysa inoo sheegaysa cafis ama ina faraysaba oo laba arrimood baa layna faray alcadlu waalcafu labada waa lagu faray cadliga waxa weeye xaqaaga inaad qaadato xaqana ay dadku in badan sheegaan soomaad ag ay idhahdaan maxaan xaq u leeyahay iska qaado xaqaaga ah. laakiin waxaa kaaga sii fiican baa lagu inaad xaqaaga qaadato cafiska marka sida cadaaladda laynoo farayba cafiskana laynoo faray ilahay wuxuu uhi ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaan cadaaladiina ilaahay wuu idin faray dad yahow ixsaankiina wuu idin faray ixsaanku waa maxay waa cafiska marka ha u qaadanin keliya cadaaladda in lagu kala baxaya cadaaladda waa lagu kala bixi laakiin waxaa ka sii wanaagsan baa lagu leeyahay inaad cafis bixisaba oo tidhaahda waxaasaan kaa doonayay waanaan kugu leeyahay waanaan kaa dhaafay ama godabtaasaad iga gashay xaqna waxaan kugu lahaa inaan kaa qisaasto waanaan kaa dhaafay markaa ilaahay wuxuu idin farayaa cadaaladda iyo ixsaanka labadaba aayadaha kaleu cafiska inagu faray waxaa ka mid a ah aayadda suurat alcaraaf boqol iyo sagaal iyo sagaashan yaquulu اllahu subxaanah khudi اlcafwa waamur biاlcurfi waacrim can اljaahiliin alla wuxuu idhi cafiska qaado qof yahow lala hadlayaa dadkana wanaagga far kuwa ka dhacsana jaahiliintaana iska dhaaf hala sii wadin qof jaahila ka sii jeeso marka amar buu ilaahay bixiyo cafiska qaada buu ilaahay leeyay amarka ilaahayna in la guddoonto la qaato way rabbi subxaana wa tacaala aayad kale suurat xijri ku sugan ilaahay wuxuu uhi fasfaxi asaxa aljamiil fasfax iska dhaaf dadka asaxa aljamiil dhaafitaan wanaagsan dhaafitaan wanaagsan oo aada gobonnimo ku doonayso oo aada raali noqosho ilaahay ku doonayso oo sarrayn ku doonayso oo aad ku doonayso wanaag dhaafitaankaasu ilaahay faray waa amar isna mar saddexaad buu ilaahay ina amray qur'aanka suuratu nuura waxau ihi walyacfuu waliyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allaahu lakum wallaahu kafuurun raxiim abuu bakar sidiiq bay aayadda ku soo degtayoo ilaahay wuxuu leeyahy kuwaa la ficiltamaysaan iska cafiya oo iska dhaafa miyaydaan jeclayn inuu ilaahay idinka dhaafo dembiga u fiirso alaa tuxibuuna an yakfir allaahu lakum miyaydaan jeclayn inuu ilaahay idinka dhaafo gefka ilaahay ka gasheen idinkuna kuwa gefka idinka galay iska dhaafa abubakar baa yidhi waan jecla ilaahayow waan jecla waa kii iska cafiyey markaa abubakrin asidiiq radia allaahu canh misdaxyar dadkii kaleba waa kii isa cafiyey wuxuu ilaahay ammaanayaa mu'miniinta cafiska bixiya wuxuu ilaahay inagu ammaanaana waa idinku fuliya si ammaantaa u heshaan suuraة ali cimraan wاlkaadimiina algayda wاlcaafiina can الnaas wاllahu yuxibu اlmuxsiniin wuxuu ilaahay ammaanayaa kuwa cadhadooda qariya kuwa dadka iska cafiya ilaahayna wuu jecelya samafalayaasha marka jacaylkii ilaahay baynu ku helaynaa iyo ammaantii ilaahay subxaanahu watacaala mar kale rabbi uu busheereeyayo suuratu shuura aayadda saddex iyo afartan waxau uhi walaman sabara wakafara ina dalika la min casmi اlumuur qofka iska dhaafa dadka iska cafiya ee iska sabra arrimaha waaweyne loo abuuran yahay bay ka midta inaad ciilun ku noolaato maaha ciil iyo cadho haddaad ciil iyo cadho ku noolaatood cafisba weydo cidhiidhi baad ku jiraysa waxaa kaa lumaysa waxaa la idhaahdo sacaadada nolosha nolosha raaxadeedaa kaa lumaysa markaa arrimaha macsuumaadka ah ee waaweyn ee loo baahan yahay ayuu ka mid yahay buu ilaahay yidhi sabirka la yska sabro dadka ka aargoosigooda laga sabro xumaanta laga sabro iyo dadkoo la yska dhaafo dhowrkaa aayadood afar shantaa aayadood baynu ka soo qaadanaynaa aayadihii cafiska cidda aynala hadlaysaana waa rabbuna alcadiim ilaahay nin weynaa wey subxaanahu wa tacaala oo mudanoo ku habboon inaynu u dhaganuglaanno ilahay inaynu u dhagoolayna maaha laakiin waa inaynu u dhaganuglaannaa rabbigeenna subxaana wa tacaala waxaynu u abuurannay amarkiisa inaynu hirgelinno axaadiidta rasuulka ee fadliga iyo cafiska ina faraya inoo sheegaya ama ina farayaba haddaynu soo qaadanno waxaa ka mid a xadiidka caaisha ay warinaysae muslim ku sugan waxay leedahay maa daraba rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam shayئa qatu biyadihi wala mra'a walaa khaadiman ila an yujaahida fii sabiili اllah weligiiba dadka ma garaacin nebigu addoommahana ma garaacin ubadkiisana ma garaacin ooriyihiisana ma garaacin maatida iyo dadka ag jooga gacan intuu qaaday kuma dhufanin waa ifadii ay nebiga sifaynaysay akhlaaqdiisa wanaagsan caaisha inuu dee jihaad ku jira mooyaane oo cadowga ku habboon in la gacan saaro dee wuu gacan saarayaa nebigu wadaad curuuf ahoo meel iska fadhiya muahay nebigu ee markay jihaad noqoto asxaabtu waxay leeyiin isagaa baanu ku dabagaban jirnay geesi buu ahaa laakiin dadka maatida ah ee mudan in quluubtooda lasoo dhaweeyo oo lala saayiro weligii gacantiisa cid mutaabsiin marka gobonnimo iyo sharaf maaha dadka maatidaa in la dilo waxay leedahay wamaa niila minhu shayun qad fayantaqim min saaxibi ilaa an yuntahaka shayun min maxaarim illaahi fayantaqim lilaahi tacaala weligii haddii isaga wax la yeelana dadka kama aargoosan jirin nebigu ilaa in diinta ilaahay meel lagaga dhaca mooyaane haddii diinta meel laga dhaco wuu dagaalamaya oo uu diiraya oo u damqanaya waa cagsigeena iminka haddii dad badan oo innaga inaga mida ah, reerkooda la caayo ama isaga la caayo ama danihiisa laga hadlo wuu qarxaya tv-ga soo fadhiisanaya iyo iclaamka wuu buuqaya balaayu ridaya laakiin haddii ilaahay iyo diintiisa la caayo oo rasuulka la caayo oo wax walba la sameeyo waxa diiraya damqanaya wuu yaryahay waa khayro la-aanta xamaasad la-aantay ka midta iyo quluubtii oo daciifta marka nebigu tiisa uma damqan jirine ta diintiiyo dadkuu damqan jiray bay leeda caaisha muuqaalkii rasuulka sala allahu calayh wasalam dhaqankiisu kaasuu ahaa marka arrintani waxay dhiirigelin u tahay in isaga lagaga daydo sala allahu calayhi wasalam anas binu maalik isaguna wuxuu ka warramayaa cafiskuu nebigu cafiyi jiray calayhi salaatu wasalaam dadka wuxuuhi maalin maalmaha ka mid ah ayaa la socday rasuulka nin reer miya unbaa ku soo boodayoo go-i halkaa saarnaabuu nabiga ku qabtay markaasuu xaggaa iyo xaggaa u dhuftay waa rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam oo dadkii ka dambeeyey asxaabtee taabiciintuna asxaabta waxay ku odhan jireen war ma intoo nebigii oo lugaynaya aragteen ayaa dhulka inuu socdo u ogolaatay maxaa u xambaari weydeen ma cagaha dhulka uga qaadaan oo dusha ku qaadataan waa kii ninka asxaabiga taabicigu jawaabaya lahaa dhibkana soo maraan ku soo maray isaga abaanu ku dabagaban jirnay marka la dagaalamayo intaanu qaadna iska da'ayo marka ninka reermiyigana nebiga saas u gelaya meeshaasaa raad bay ku samaysay marka maradii qallafsanayd uu saa ugu qabtay nebiga way xoqday marka wuxuu leeya yaa muxamed mur min maali illaahi aladii cindak waar muxamedow xoolahan ahayso wax naga sii xoolahan ilaahay baale adigu ma waxaanaad gacanta ku haysa wax naga sii markaa rasuulku salى اllahu عalayه wasalam fadaxika uma amara lahu bicطaa mutafaqu calayh bukhaariyo muslim baa xadiidka wariyey nebigu wuxuu intuu qoslay eegad jawaabtu ugu jawaabe afaray figeeya mu odhan war xabsiga ku ridana mu odhan xeelheelinta u diyaariyana mu odhan sida dad badanoo madax yeeli lahaayeen naftiisa umu argosane uu qoslayba qosal buu ugu jawaabay markaasuu yihi bal siiya waxa uu doonayo kulayl baa hayee ku yaro qaboojiya marka la siiye la siiye la siiye uu iska qaboobi dhuxushaa ka soo dhacaysa kadibna nebigu jeclaanaya calayhi salaatu wasalaam siiya buu rasuulku sala allahu alay u dhiiba bahashaas wuu u yaro ooman yahay ku taabta waa dhaqankii iyo cafiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam shakhsiyaddiisa wax la soo gaadhsiiyey cabdilaahi bn mascuud wuxuu nabiga ka warinaya xadiidkii saxiixaynka ku sugnaa rasuulku wuxuu leeyay sala allahu calayhi wasalam ama cabdilaahi baa wuxuu uhi waxa aan arkaya oo hadda aan sawiranayaa nebigoo ka sheekaynaya nebi ambiyada ka mid a ah. darabahu qowmuhu faadmowhu qoladiisii baa garaacay markaasay dhiig ka sii daayeen nebiga wa huwa yamsaxu dama can wajhihi wayaquul allahuma kfir liqowmii fainahum laa yaclamuun dhiigguu iska masaxaya wejigiisa ka masaxaya markaasuu le ilaahw qoladayda u dembi dhaaf waxba ma garanayaan nebigaas ayuu nebigu ka sheekeeyey waxay leeyihin culimada xadiidka fasiraysa waaba isagaba nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii xunayn waxay ku sameeyeen xadiidka afraad abi hureyra ayaa warinaya saxiixaynku ku sugan yahay wuxuu nebigu inagu dhiiri calayhi salaatu wasalaam cafiska waa fi lxafi wa fadli alcaf watasaamux dhiirigelinta wuxuu u taagan yahay cafiska marka rasuulku wuxuu yihi salى اllahu عalayه waslm laysa الshadiidu bالsurca inama الshadiidu اladii ymliku nafsahu cinda اlgadb qofka xooga badan lama yidhaahdo qofka dadka u legda kii ay isu baxaanba ama musaaraco sameeyaanba dhulku ku dhufanaya dhulku ku dhufanaya kaasay dadku aad u jecel yihin nin adagna loo arkayo nin rageed dhaqanka carabtu legdan ahaa way lagdami jireen sidii inaga geel jiruhuba ay isugu bixi jireene afarta geel ay u boobi jireen isaga xagayn jireen dhaqamadii nooca ahaa marka ninka aan dhan legda een cidibe ka xoog badan lama yidhaahda buu nin adag ninka adag waxa wey naftiisa ninka ka adag siduu dhiga waa xikmadaa ilaahay uu siiye nebiga calayhi salaatu wasalaam adugu haddaad aaminsan tahay qofka cid walba legda ama cid walba ka badiya inuu xoog yahay xoogu caynkaa maaha laakiin ta xoogga u baahan waa naftood breeg u samayso markay cadhooto nusuusta tobaneeyada ah baynu ka soo qaadanaynaa aayadihii farabadnaa ee dhowr iyo soddonka ahaa ee cafis warramaya iyo axaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam ee baabkan akhlaaqda wanaagsan ka warramayay waxaynu usoo gudbi lahayn intaa markaynu ka nimaadno kayfa natasaamax wanasfax waddadaynu u maraynaa ama sidaynu dadka ugu tilmaami karnaa inay cafiska waddadee u maraan ama markaad wax samaynayso waa inaad horta wax ku qanacdaa markaa qofku sideebuu u qancaya wadadeebuu u maraya cafiska waxaa loo marayaa markaad isqancinayseed naftaada qancinayso si aad cafis u samayso kow mulaaxadaة اlqadar fakulu shayin muqadar walow qudira kayru dalika lakaan horta waa inaad qadarka iska xusuusato qof baa kugu qaldamay qof baa wax kaa xumeeyey ilmahaagii yaraaba wax kala tuuray xaaskii baa wax kharibtay horta qadarka hailaawi ha ka soo dulboodi waxaani sidan inuu noqdo hore ilaahay baa u qoray eg ceebta qadarka looma deliishado oo intood qof disho ama wax kala tuurtood wax kharibto allaa qadaray odhan mayse kii walba intood kharibto ilaahay baa qadaray odhan mayse laa yustadalu اlqadar lilmacaayib bal lilmasaa'ib musiibadaa loo daliishadaa qadarka musiibada dhacda marka adigu ka musiib ahaan baad u daliishanaysa ilaa adigu waxaan maad samayn qofkaad ka cabanaysaa sameeyey marka waa inaad tidhahda allaa qadare maalan xaaskaagiibaa iyadan waxba u qastayn bay wax kala jebisay ama waxbay lumisay ama saaxiibkaabaa wax lumiya ama qofkii kuu shaqaynayay wuuba naxsan yahayba marka haddii aad tidhaahda allaa qadare way iska hagaag insha allah waxba ha warwarin sidhinkii ku dallacnaabaa ka dabcaya isagiina wuu nasanayaa adigina wuu ku ducaynayaa arrinkiina xal baa laga gaadhaya waana siduu nebigu ahaa ka wax dilay ka wax sinaystay ka wax kharibay dibuu muu raaci jirin raadka muu canaanan jirin sida caaisha ay ka warramayso laakiin xalka unbuu samayn jiray mid baa u imanaya wuxuu leeyahay xaaskaygii baan u galmooday ramadaan dee siday dad badan yeeli lahaayeen muu canaanan ima adigoo nin weynaad waxa samaynaysa miyaana xaq rabadaanta ka xishoonaya ma naftaadaad hanan kari weyda hanaan umuu dhigdhigine wuxuu yidhi un sidaa iyo sidaa yeeloo qooraad xorayse ma helaysaayo laba bilood ma soomi karaysaayo xagga xalka usii socda xagga innaga raadka dib loo raaco marka waxaan ilaahay baa qadaro haddii uu ilaahay ugu talagalay si kale inuu noqdo wuu yeeli lahaa qadarkaa ka hor imana waxyaabahaad naftaada ku qancinaysa wey markaad cafiska raadinayso waxaa ka mid a ah dikru jamiili min alayaami almaadiya alla wuxu uhi walaa tansawu lfadla baynakum qofkan isagaa wanaaggiisiiya maalmihii hore ilaawi ama wanaaggii idin dhex maray aan idhaahno wanaag baa idin dhex maray wanaag baa idinka dhexeeyey marka in badan baa isku wanaagsanaydina hadduu dee simbiriraxday maanta dee dulqaado oo xidhiidhkii hore tixgeli macrifadii qadiimka ahayd iyo mucaamaladii wanaagsanayd ku xisaabta allana wuxuu ihi dheeraadka dhexdiinna hada ha ilaawina haddaa fadli isku lahaydeen dee ha ilaawin fadliga haka suduulboodin waxaa saddexaad oo aada isku qancinaysaa tadakur ana lilaakhariina mila aladii laka waa inaad xusuusnaataa waxaad leedahay inuu qofkana leeyahy waxaad doonayso inuu qofkana doonayo adiga kula mid yahay walahunna milu aladii calayhina bilmacruuf dumarkii raggu ilaahay isu muslaxaya wuxuu idhi raggow dumarku waxay idinku leeyihin waxaa idinkuba leedihin haddaad wax qaldanto bal maalan ka soo qaad xaaskaagu inay ku canaanato maad jeclaatay soo maaha inay islaamta kuu kala tiriso kanuu yahay iyo kanuu yahay iyo baliyo baas weeyo ay kugu yoontay kugu xiinto maad jeclayn adna ku xiima ila waa kan qur-aanka ilaahay ku yidhi xaqay kugu leedahay xaqaad aduu ku leedahay bay iyana kugu leedahay marka qof qof waa baa layo qofku waa waa adoo kale un taasina waad isku qancinaysa waxad leeda wallahi adiguba waad jeclaan lahay sibiraxada kaa dhacda hebel inuu kaa saamaxo adna iska daa siyaabaha aynu isu qancinayna waxaa ka mid a ah altaabbut wاtabayun faالtahabbut nisfu اlcafw waruba maluumin laa danba lahu inaad horta tidhaahdo bal ha degdegin ha canaananin ha ceebaynin bal horta hubi arrinta dad badanoo wax laga sheegayoo markii dambe wixii beenoobeen baa jira marka qofkaanad intaanad goynin intaanad u cadhoonin intaanad ceebaynin bal cafiska waxaa ku saacidi kara inaad hubiso marka hubinta laftigeeda cafisa inaad arrinkii ka joogsatood baaritaan bilowdo saasaana ilaahay una faray xayu qaala yaa ayuha aladiina aamanuu in faasiqu binabain fatabayanuu hubiya buu ilahay leeya wixii war ka yimaada haddaad hubin weydo dee wax kalaa ka dhacayo waxyaabaha aad isku qancin karta waxaa ka mida ah markaad cafiska baadi doonayso macrifatu naqsi اlbashar wa tacarudahum lilkhata fi ayi laxda waa inaad ogaato dadku inaanay qadaasad lahayn oo dad maaha dee macsuumiin oo dhowrsan laakiin waa inaad ku tala gashaa sidaad adugubata inay u gafi karaan oo qofkani waa qof gafaya qofba miisaankiisa iyo macrifadiisa iyo khibraddiisa iyo intay la eg tahay ayaa gafkiisu noqonaya ilmahaaga yar haddaad ka doonto boqol kiiba boqol inuu saxaado waa qalad waa ilmo yar aqoontiisaa yar caqligiisaa yar khibraddiisaa yar wixii o dhan way way qaldayi way way saa daraaddeed boqolkiiba toddobaatan hadduu kuu saxnaado waa khayr soddonka kale iska rinjiyey soo u hagagaaji oo u toostoosi wixii ka khaldamaa lidaalik ayay tahay inaad ogaato basharku inuu naaqis yahay qofkiina hadduu naaqis yahay nuqsaantiisaa keenaysa khaaa ah. marka waa inaad isku qancisaa inaad cafido sababtaa daraaddeed waxaa kaloo aad isku qancinaysaa tadakur akhaaik wakay tatamanaa low saamaxaka asxaabu اxuquuq adoo kale un sidaa aduguba u gafto waa kii nebigu lahaa asxaabigii markuu la hadlayay calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu ku lahaa kufa calayka haada wabki calaa khaiatik walyasacka baytu haddaad doonayso sida lagu nabadgalo haddaad i carabkaagana ilaasho gefkaagana ka oy gefka dadka waxba ha raadina kaaga ka oy markaa qofkii wuu gafay adiguba saasoo kale haddaad u gafto ama aadba saasaad u gaftaa baad isku qancinaysaa waxaad isku qancinaysaa oo kale tadakur ajri kadbi اlkhayr sida aayadda aynu soo akhriyayno aalu cimraan ilaahay uu ku sheegay in cadhada qarinteeda wuxuu ilaahay ku yawahay inaad aaminsan tahayoo aad leedahay khalaas haddaad dul qaadato ilaahay wuxuu ballan qaaday qur-aanka kugu ballan qaaday baad helaysaa ajri baad ku helaysaa inaad naftaada aamusiiso halkan halkaad qofkan ka argoosan lahay تذكر محامد صاحب الجناية وفضائله لألا يسقط من عينك عند الهفوة qofkan isagaa ha gafay sharna wuu leeyahy khayrna wuu leeyahy qur-aankuna wuxuu ina barayaa labadiisaba in la eego faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara waa ka rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam laa yafruq mu'minun mu'mina in sakita minha khuluqa radya minha aakhar calaa macna xadiidihi sal allahu calayh waslm xadiid saxiixa qofku yuu ka cadhaysiinin ama ku xadgudbin gabadhiisa ama ooridiisa mu'minadda ah maadaamu isaguba mu'min yahay hadduu akhlaaqda qaarkeed ku naco qayb uu kaga raalli noqonayaabaa badan marka dhinaciisa wanaagsan eeg oo ha nici sidaa ha ku nicin dadka eh, had iyo jeer ay isku xidhantihiin ehelka ah mu'miniinta ummadda ah wanaaggooda eeg si ay kuu qanciso waxyaabahaad isku qancinaysa waxaa ka mida atacaruf ah calaa dawaafici اlkhata had iyo jeer inaad garato gefka waxyaabaha ku riixi kara qofka oo cudurdaar u raadisa halkaynu inagu dhinaca xun saawiyadda xun ku riixno qofka bal hadda cudurdaar raadi hebel baa waxaa yeelay waa laga yaaba inuu khaldamay ya malaa baabuu ogeynba malaa wuu kari kari waayo malaa ah kuwii baa ku kalifay waxaasaad odhanaysa armee arkuwii baa kharibee umuu kasine muu ogeyne muu aqoonine malaa ah way qasbeen cudurdaaradaas u raadinaysa almuminu yadlubu macaadiir اlkhwa wاlmunaafiqu yadlubu caharaatihim qofka muminkii walaalihii cudurdaaradu u raadiya munaafiquna sibirarxooyinku u raadiya dee ma wada munaafiqiin baynu noqonnaa ilahay naga nabadgeliya nifaaq waxbaa soo yeedhaya waxay odhanayaan hebel baa ka dhex hadlay hebel baa ka dambeeya waxaasu u jeedaa waan garanaya inuu waxaa soo wado waa wixii khata'a iyo simbirraxooyinkiibu qofkii urursanaya siyaabaha aynu isu qancin karno waxaa ka mid a ashqil nafsaka bimacaali lumuuri watajaahal tawaafihaha naftaada waxa aad ku mashquulisaa macaali lumuur arrimaha waaweyn arrimo waaweyn iyo ah, arrimo yaryar baa labaduba ina sugayaani arrimaha waaweyn ku mashquula waxaan yaryarkaha ku mashquulin ilaa waxaa la laabi laba ula laabtaadu ama arrimaha yaryar bay ku mashquulaysa ama arrimaha waaweyn markaa haddii aad ku mashquusho waxaan yaryarka ah kanaa ku yidhi kanaa isoo egay kanaa waxaan lahaa kanaan isqabsannay waxa haddaad ka dhammaan weyda hawlihii waaweynaa caalamka yaa wadaya hawlihii qaranka yaa wadaya hawlihii ummadda iyo diinta wadaya ibnu qayim raximahullah markuu mowduuca faallaynaya iyo bani aadamkiiyo shucuurkiisa wuxuu yidhaahdaa dadka had iyo jeer aqoonta dheeri waxay faalleeyaanay ka warramaan axwaasha dadka aragtidooda gaaban tahayna ashkaasha yatakalamuuna haaulaa'i can ilaxwaal wa haaulaa'i can ilashkhaas qola waxay ka warramayaan axwaasha ummadda arrimaha miisaan kale mushkiladaha caamka xallintooda waa sida had jeer rag u badan yahay ciddii caqli ilaahay uu siiyey si halka maatidu ay uga badan tahay dadka qaarkood in ay ka warramaan ashkhaasta markay isu yimaadaan hebello midhan bay miiska saarayaan faallaynayaan hebel ka warran heblaayo ka warran kanuu yidhi kanay lahay shirki intaasu ku dhammaanaya waa inoo xidhan yahay idan macaali lumuur qofka doonaya arrimaha waaweyn inu ka hadlaa waxyaabaha yaryarka abaa dee ayaad iska iska weydaaranaysa qilaة اkhilaafi walusuumu اlmuwaafaqati fi ma laa yukhaalifu sharca markaad cafiska raadinaysa waxaad isku qancinaysaa inaad khilaafkana soo afjarto dadkuna ay iswaafaqaan wallahi cafisku wuxuu kugu fiican yahay dadkan wada socodkooda waa tii sababaha aynu hore u sheegnay mawduuca aynu ku doorannay maadaama istraatiijiyadu ay tahay ummaddu inay israacdo dhan loo wada jeedsado iska cafi kan iska cafi kan iska cafi waatay soomaalidu idhahdaan tolyaa yaqaana bay idhaaheenoo nin taliyey iyo nin u tuugay bay idhaheen iyo nin tuugay tolka waxa yaqaana ninka u taliyey ayaa garanaya noocyaday kale yihiin iyo ninka tuuga ee yidhi balkeena wax bakhaylka iyo deeqsiga iyo geesiga iyo fulayga iyo waxaasuu kale wada baranaya marka maadaamaad raadinayso dadku inay ururaan waxaan sharciga khilaafsanay ku ururaan ka gudub oo cafiska raadi waxaad ogaanaysaa ka duulaysaa isku qancinaysaa muxaasaratu ashubuhaati washaa'icaat inaad soo koobto shubahaadkiiyo shaa'icaadka markaad leedahay cafiska qaado wallahi sababtaad cafiska u qaadanaysaa waxa weeye waxan tasciidkiisa iyo karuqaadkiisa iyo iska dhaafoo sidaa daraaddeed baa la yidhaahdaa waa la icaayay ceeb baa kaa raacda dadkeenna waxay idhahaan haddaad qof walba ku tidhaao waa la icaay kan kalaa icaayay ceebunbaa kaa raacaysa kuwa ku caayay ayaad ceebtii la wadaagaysa iskaga aamus ceebta ay sheegaan adigu ha sii faafin idaacad ha u noqonin waxaa ka mid ah waxyaabahaad isku qancinaysa kayfa natasaamax baynu wadnaa ixtiraamu ra'yi alaakhar inaad tidhaahdo qofkani ra'yi buu leeyahy hadduu caynkaa yidhi ra'yi buu leeyay u daa iskana cafi xaq buu lahaa inuu ra'yigiisa dhiibto nebiga calayhi salaatu wasalaam nin baa dayn ku lahaa waana laga yaaba inuu ahaa nin islaam ahayn ninkii nebiga wuu qaanabay qof muslimi dee saasoo kale uma dhibeen ama dee nifaaq baa jiray markuu dhibay ayay asxaabtu damqadeen nebiga markuu aad u qaanabay wuxuu ku yihi rasuulku dachu fa ina lisaaxibi alxaqi maqaala waa dee iska daaya qofku hadduu dayn leeyahay dadkaynu qaanaba xaq buu leeyahay maxaad u diidaysaa xaq buu nagu leeyahay hana qaanabeedaa marka haddii aad og tahay in ra'yiga qofka aad ixtiraamayso waad iska cafiyeysa waxaa ka mida ah waxyaabaad isku qancinaysa taqdiir cawaaqib اlumuuri wa tasawuru ma'aaliha cidhibta dambe inaad ka fikirto aad tidhaahdo hebel haddaad cafi weydo ood maanta la muranto maxaa dhacaya waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaa haddaad la sii wado kan maxaa dhacaya khalaas ka soo afjar arrimaha cidhibtooda in la eegaana waa muhiim intaa waxaynu kaga gudbi lahayn fadliga iyo asbaabta keeni karta inaad cafisku aan ku qaadato waxaynu u gudbi doonnaa qodobka saddexaad oo ah faa'iidooyinka cafiska laga helo haddii aad cafis la timaaddo faa'iidooyinkaad ka helayso faa'iidooyinkaas waxaa ka mid a ah alxusuulu cala alajri faman cafaa wa aslaxa faajruhu cala allah ilaahay baynu ajri ka doonaynaa subxaana wa tacaala qofka muuminka ah ajriga ma yareeyo halka dadka hankoodu uu gaaban yahay adduunyada ay uruursadaan qofka muuminkiina ujuurtu uruursadaa bal u fiirsa su-aalaha asxaabta su-aalaha asxaabta haddaad u fiirsato wuxuuna weydiinayaa nebiga ayulacmaali afdal ayulacmaali afdal jannada maxaa gelinaya maadaa yubcidunii can innaar naarta maxaa iga fogeynaya macnaha ajri wixii lagu helayaa bay raadinayaan taasaynu ku helayna waxa aad ku heli karaysaa taxqiiqu اlcizati waاlintisaari cala الnafs inaad nafta ka xoog badato oo sharafaad sidaa ku hesho nebi moxamed wuxuu uhi salى اllahu عalayh wasalam famaa zaada allahu cabda bicafwin ila ciza waman tawaadaca lilaahi rafacahu اllah inaad noqoto qof madluuma tantadiru nasr oo sugaya nafsi iyo gargaar khayru min an takuuna daaliman tantadiru alcuquuba waxay kaaga fiican tahay inaad noqoto qof wax dulmiyey oo ciqaab sugaya marna nasri baad sugaysaa marna ciqaab baad sugaysaa haddaad cafiga qaadato nasri baad sugaysa waayo ilaahay baa ballan qaaday qofka madluumkaa inuu hiilinayo oo nasrigiisa uu siinayo waataynu idhaa nafsi buu helay hebel oo hebel baa ka gardara oo ka gardara markaasuu nafsi maalkii helay marka dad badan baa waxay aaminsan yihiin dhaqanka carabta wuxuu ahaa midkeena shabbahaya hadduu qofku cafiska badiyo dullinimo iyo daciifnimo inay noqonayso markaasuu rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam qofka cafiska ilaahay wuxuu ku siiyaa cisi halka aaminsan tihiin inuu dulli ku siiyo dad badan baa aaminsan hadduu qofku dadka iska cafiyo in la tunjileecsanayo oo nacas la moodayo oo fulay la moodayo markaa cisi buu ku helayaa qof sida qofka laga aarsadaaba ah inaad cafido si aynu hore usoo sheegnay waxaa ka mid ah tafaruq limacaali umuuri falaa waqta lilcudamaai xataa yaqifuu cinda tawaafi dadka waaweynee arrimaha waaweyn bay u taagantaana waynu soo sheegnay waxaa ka mid ah eh, altafaruqu linafsi waislaaxu cuyuubiha naftaadaad ceebteeda hagaajinaysa halkaad dadka ceebtooda is lahayd hagaaji ama cadaalad baadidoon waxaa ka mida baqaau lhayba haybadaadiiba hadhaysa waxyaabaha cafiska laga helo waxaa ka mid a haddii dadku ay had iyo jeer dee ciddii wale far taagtaba ama wax kaa sheegtaba ad isu taagto haybadaadaa lumaysa waayo dad badan oo araadila ama liita ayaa isku barbardhacaysa jacfar saadiq waxau laha raximah اllah cadimuu aqdaarakum biاtagaaful wاtasaamuxu shajaacaة fii waqti cadimuu aqdaarakum biاtakaafur waar miisaankiinna waxa ku weynaysaan iska dhaafidda arrimaha oo idinka arkayo dee ummadaha gaaladu qof miskiina baa doonaya inuu soo shaacbaxo mid dadka caanka ah ama madaxda ah ama maalqabeenku ku dhegayaa wuu isku xoqayaa wuu qabsanayaa kadibna iclaamka wuxuu qorayaa waa hebel waa heblaayo waa tii hebel qabsatay waa idinkii arkaya madaxweynihii maraykanka wixii qabsaday midbaa caynkan uu ku sameeyey sidana yeeshe iclaamkii baabay soo gashay qofkani wuxuu u jeedaa keliya inuu muuqdo dabeetana hadha waxaa la odhanayaa waa kii ay murmeen hebel waa hebel caana ah. hebelkii caanka ahaabay qofkii baa isku barbardhacaysaa marka yooyootantaan ee idinkoon isku qadariyo miisaan ahayn muddo ishaysataan iska laalaadaan isagii kugu soo baxayaba isagii sharaftaadii qayb qaadanayaba markaa qadarkaaga aad ku weyneynaysaa taqaafulkiiyo iska dhaafidda sidaa uu nebigu ahaa calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka mida taxqiiqu اlhuduء الnafsiy wاlistiqraar الdaakhil lisalaamaةi اlqalbi inaad sacaadada hesho sacaadada nasasho iyo nefis baad helaysa oo maalan soomaalidu waxay idhahdeen markay dadka faallaynayeen dumarka waxa u daran bay idhaahdeen ciirteed bogato iyo casarkeed seexato raggana waxaa u daran ciilkama kore iyo calooshii laciyaha ina af soomaaliga barataan oan ku yar dhex wadayna malaa dhallinyaradii ba idinlama joogaan hadday islaantu ciirteeda un cabto casarkiina seexato way liidataa macnaheed waxa weeyaan ciirteeda ciirtu waa wixii la cabi jire halaa caana ama cirka cirta cirtu waxa weeyaan qofku hadduu calooshiisa buuxiyo wuu cir weyn yahay halkaynu ka nidhaahno oo cirtiisa uu bogtuu dherga un way dhergaysaa casarkiina lama seexdo siiba miyiga miyiga hadduu qofku casar seexdo wuu xanuunsanayaa ila la shaqaynaya marka shaqada laga soo baxa la yarnasanaya ma shaqada habeenkii hurdada habeenkii bay lahay marka haddii la arko qof casarkii seexda weliba dumara ka quusa bay kuleeyihin raggana waxaa u daran qofka calooshiisana la ciyaaraya markuu dhergo ciilkana aan ka korayn mar walba cid uu cadhaysan sidhibkuunbaa ku dalacanoo kolkan uu cadhaysanya kolkan uu cadhaysanya marnaba ciil iyo cadho kama koraya ma nasanay marka tanuu sheekhu sheegaya ah sacaadada macnaha huduu nafsi qofka bani aadamka inuu nasto oo kaa isqabsataanba inaad iska fujiso kaa isqabsataana kale inaad ka fujiso halka toban ishaysan lahaydeen toban kaba ka naso iska seexo miyaana wanaagsanayn nin baa waxaa la yidhi haddii kale waad baranaysaa xasaradaad baranaysa nin odayahoo waddankii joogay ayaa weligiibuu fayl buu sidan jiray markaasaa la hebelow maxaa faylkan unkuu xambaariyey warniyo haddaanan maxkamad istaagin maba nasanaya buu maba nafisi karaya maxkamaddii baan la qabsaday buu siaanu dadkuunu isu ashkataynayna marka faylkan waan la qabsaday maba dhigi karayo marka intaanad ku waalanin dadka ashkatadooda si aad naftaadu u nasato dadka isku taagantihiin iska cafi waa arrin istaraatiijiya wey haddaad ashkato ku jirto oo aad muran ku jirto oo aad gar ku jirto oo aad ballamo ku jirto dee shaqaysan maysid cibaadaysan maysid nasan maysid waxaan oo dhan maxaad kaga nasanaysaa adeeray iska qaado intaasaynu ku muransanay soo maaha gebigiisaba iska qaadoyna daa wixii qaado waan ku cafiyey waxaasaad i tidhi soo kuma haysto magaanayso dee isagaaba laga yaabaa inuu kusoo dabagalo marka dambe haddaad cafiskii u badiso waayo tadakur ana الtasaamuxa cilaaju liamraadi kaiira waxaa laga faa'iida waxaa ka mid a cafisku wuxuu badiyaa cuduro badan ayuu bi'iyaa cuduro badiyaa kalkadib wاlbukli wاlqadab wاljubni wاlkhawfi wاlqalaq waxaasoo dhan beenta iyo bakhaylnimada iyo cadhada badan fulaynimada cabsida warwarka waxaasoo dhan maalan haddii oridaada iyo caruurtaada iyo asxaabtaada iyo shaqaalahaagu ay cafiskaaga ogyihiin runtay kuu sheegayaan waxaaya waxaa ka waran saasuu ahaa hadday laakiin ogaya inaanad cafiya inaad ciqaabayso baanbu kuu dhibaya baqana wuu imanaya cadhadaadana way badanaysa isagana cadhadiisii baa badanaysa marka cuduradan dadka wax dhex marayaan had iyo jeer ka soo cabsidu ay keento ama beenta ama baqaha waxaasoo dhan iyo warwarka cafiska yaraynaya cafiska ayaa yaraynaya xaqaa'iq badan lagu heli karaya iyo runta sidaa daraaddeed haddii lagu ibtileeyo biwaladin axmaq wa zawjin caniid wa jaarin suu wa bintin mutamarida falaa caysha maca haaulaa ilaa idaa cishta mutasaamixa sidaad u noolaanaysa dadka kugu xeerayna haddii akhdaadooda iyo gafafkoodu ay bataan adiguna aad cafii weydo nolosha ma maarayn karaysa dadka kugu xeehana kaa agdhow inta aynu soo sheegnay waa ubadkaagii oorihii shaqaalihii saaxiibadii raciyaddii wixiibaa khadi ii batay gafafkoodiibaa batay adna ma saamaxaysid doolaan kari maysid laba midun bay noqonaysa inaad iskaga tagto iyo inaad cafido marka cafiska qaado faa'iidooyinkii waxaa ka mid ah taxqiiq اlcaafiya in caafimaad uu qofku helo oo waxaa la yahay ina tiscata ina alcaafiyata tiscatu acshaar kulluha fi takaaful caafimaadku waxa weeyaan noloshoo sagaal meelood toban meelood loo qaybiyay sagaal ka mid ah dhammaanteedna waxay ku jirtaa fi takaaful inaad is-ilowsiiso waxyaabaha dhacaya waaya waxaa ka mida faa'iidooyinka ibqaaءu اlmawadati fii man kaura citaabuhu qala asxaabuhu baa layaa faman kaura citaabuhu qala asxaabu kalgacalkaad ku baadi doonaysa iminka haddii laba qof ay wax lo isqabsadaan oo loo cad loo garnaqa maalan cadaaladii baaba la raadiyo waa loo garnaqay dee waxaa lay gari laba nin kama wada qosliso soomahayn mid baa xanaaqaya mid ku ciiraysaayo cirkaa maraya midina farxad buu cirkaa maraya midina maxdin iyo cadho ayuu cirkaa hadda waa cadaaladii ficiltan kale iskabadaa marka cafiskii waa laga yaabaa inaanu imaninoo dee qofkii garta laga helay badluur isagooabu halkaa ka baxaya kan kale qosolkiisa iyo farxaddiisa ag fadhigi karayn laakiin haddii sulux iyo cafis la sameeyo kalgacl baa imanaya sidaa daraaddeed baa garsoorka islaamiga ah markay dadku isula yimaadaan marka u horaysaba waa inuu soo bandhigaa cafiska iyo suluxa siduu nebi moxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam masaajidkan kale labadii asxaabiya isku qabsaday waar dayntii wax iga daa ayuu nebigu uhi waar ka daa waar adiguna baaqiga sii iyagoo dadkii markay iscafiyaan wax iska daayaan qoslaya ayay albaabkaa ka wada baxayaan marka kalgacalka la doonaya muslimka laga doonaya dhexdooda cafiskaa lagu helaa cafiska ayaa lagu helaa sidaa daraaddeed baa ilahay uhi wasulxu khayru wa uxdirat اlanfusu shux suluxu wuxuu ka khayr badan yahay cadaaladda inaad sulux arrintii la galo oo laysu tanaasulo oo kanna waxdaayo kanna waxdaayo oo cafis iyo gacanqaad ay ku dhammaato warku kaasaa cadaaladda ka fiican baa ilahay uhi subxaana wa tacaala marka mawaddada iyo kalgacal cafiskaasuu ku yimaadaa qofkaad cafideed cafideed cafido wuu yaraanayaa kalgacalkiisaa badanaya saa daraaddeed baa waxay dhahan man kaura citaabuhu qalla asxaabu qofka canaantiisu ay badato asxaabtiisaa yaraata iminka u fiirso dadka mas-uuliinta ah iyo waalidka iyo asxaabta iyo qofka canaanu la taagan mid waliba mar buu ka firdhanaya kii kalea daaqadda ka boodaya kii kale albaabka ka sii baxaya oo arrinku balaayadiisii nagu horgufayaan maakaxee buu leeyahy lidaalik ba anas ibnu maalik waxyaabuhu dhaqankii nebiga hoosta ka xariiqay wuxuu ahaa toban sannadood baa nebiga u shaqaynayay marna inuu odhan buu ihi wax aan ku gafay maxaad waxaa u samaysay wax aan samayn waayey oo loo baahnaana mu odhanin maxaad waxaa u samayn weyday waa labada shaqaalaha halkaa u galay shaqaalaha waxa ugu daran maxaad sidaa u tidhi iyo maxaad saa u odhan weyday canaantu labadaasay soo ururtaa wixii loo baahnaa hadduu qofku samayn waayo in la yidhahdo war maxaad sidan u odhan weyda waxaanay muxaasabada yidhaahdaan dadka maamulka dabagalka oo la canaanto qofka canaantuna dee ciqaabtay ka midta waxyaabaha wax lagu ciqaabay ka midtay tahdiidda iyo canaantu marka haddii canaantaadu badato cafiskaagu badan waayo asxaabtaadaa yaraata lidaalik baa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay qur'aanka kariimkaa wuxuu ku ammaanay in canaantiisu yartay alla wuxu uhi fabima raxmati min allahi linta lahum walow kunta faddan khaliida alqalbi lanfaduu min xawlik naxariis ilaahay uu qalbigaaga yeelay daraaddeed ayaa dadkan ugu dabacsanta haddaad noqon lahayd nin aad adagoo dhimbiilo ka duulayaan faddan khaliida alqalbi qalbigiisu adagii waa lagaa kala yaaci lahaa marka qadiyaddan cafisku faa'iidaday leedahay bay ka mid tahay ibqaa'u lmawadda in kalgacalki uu jiro saaxiibbadiina bataan lagugu soo uruuro quluubta dadka aad kasbato dadka laguma kasbado jirhkoodoo la qabto laakiin waxaa lagu kasbadaa qalbigoodoo la qabto arrin muhiima ah weeye taa ilaahay uu ku ammaanay nebigoodi quluubtooda uu qanciyey marka haddii aad jacaylka iyo kalgacalka iyo cafiska iyo badiso quluubtoodaad qabanaysa carabtu waxay ku mahmaan alxuru yustacbadu biاlixsaan qofka xortaa waxaa lagu addoonsadaa samafalka iyo cafiska qofka cabidkaa waa la garacaabay kuleeyihi laakiin qofka xorta ah iyagu malaa cabidkaasay saasay ula kacdeen waxaa lagu addoonsadaa ixsaanka ixsaan baad u samaynaysa ixsaan baad u samaynaysa ixsaan baad u samaynaysa waa kaa ilaahay ka warramaya qur-aanka kariimka idfac bilatii hiya axsan waxaa xune lagugu sameeyey adigu wanaag ugu bedel qofka wuu ku caayay waad wanaagsanteeda waxbuu ku seejiyey aad xaq u lahayd iska qaadandheh faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim qofkii cadaawaddu ay idin dhexaysunbaaba saaxiib isu rogayaba macnaha naftiisiibuu canaananaya wuxuu leeyahy isagu maalin walba wuu ku dul qaadanaya adiguna maalin walba waad xumaynaysaa meelaad bani aadam ahayn kadibna saaxiib weyn buu noqonayaa marka cafisku faa'iidooyinku leeyahy bay ka mid tahy namaadij lilcafi cafika markaad qur-aankeenna akhrido waxyaabuhu ina barayuu ka mid yahay taariikhdii ambiyada saalixiinta iyo salafuna saalix taariikhdoodii wax aada u cajo badan bay ahayd qur-aanku suuradan buu ka warramayo nebi maxamed markii dhib badan ay soo gaadhsiiyeen asxaabtiisu ay aada u dhibeen sanadkii loo yaqaanay asxaabtiisa ayaan odhanayna ummaddii qowmuhu qoladiisii qoladiisii nebiga markay dhibeen suuratu yuusuf baa ilaahay uu ku dejiyey iyadoo ilaahay cafiskiiyo dulqaadka u sheegaya nebigu inuu qaato oo iska samro marka qisadii nebi yuusuf baa loo dhiibay hadday qoladaada waxaan kugu sameeyeen iyagoo gaalo ah bal ka warran nebi yuusuf walaalihii oo islaama waxaan ku sameeyeen oo qabtoo ceel ku riday markii ay soo urureen ee hoostiisa yimaadeen iyagoo baahan oo raashin ka doonaya oo abaari hayso oo inkaara u dhammaadeen oo eedaaday ayaa uu isu sheegay inuu yuusufkii ay ceelka ku ridayahay markaasay yidhahan ma yuusuf baa ta ma yuusuf baa ta markuu arkay inay naxeen ayuu leeyay laa tatriiba calaykum اlyowma yakfir اllahu lakum wa huwa arxam الraaximiin maanta canaan idiin soo jeedin maayo ilaahayna dembigiinni hore ha dhaafo isagaa naxariis badane allaha allaha idiin naxariisto wuu duceeyey halkaasay kusoo afjaranta nebiyuna moxamed sala allahu calayhi wasalam yowmu daa'if makuu aada ugu rafaaday oo wuxuu isiri bal aag bedelo kolkaasuu daaif tegay oo bariga maka ka xigta waxay iska dhigeen niman soo dhaweynaya markuu soo fadhiistay bay ku direen dadkii waa la addoommihii ciyaalkii waa la shiiday nebiga dhiiggiisii shariifka ahaa cagihiisa hoosuu galay kabaha ayuu galay ilaa uu tilmaamay inuu u kacay jiho kaloonu doonaynba nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu wareeray agaasimaha buuraha malagga buuraha agaasima ayuu ilaahay u soo diray markaasaa malakul jibriil baa xidhiidhiye o yihi malagani waa malagii buuraha aduu kuu socdaa ilaahay baa kuu soo diray wax aduu kaa amar qaadanaya saacaddaa laga bilaabo qolada waxaan ku baday waxaad doontaad ku samayn kartaa wuxuu hi haddii malagii baa la hadloo nabiga salaamayoo wuxuu hi haddaad doonayso labadan buuroodee maka hareeraha ka xiga ama daa'ifka hareeraha ka xiga ayaan isku dhufan doonaa gebigoodaba ummadda meesha udhaxaysoo dhammina meeshaa dhexdeeda ha ku baabaabo markaa rasuulku wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam maya waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu dhabarkooda iyo tagoogooda ka saaro qaar ilaahay keligii caabuda ee hanka weyna nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo halku ka fikiraya waa cafiskiisi yowma xunayn xooluu qaybiyey nebigu cadaalad buu ku qaybiyey mid baa iska soo boodo yidhi wallaahi qaybtaa aad qaybisay inaanay cadaalad ahayn haadihi qismat maa wiida biha wajhu allah waa qayb loola jeedin buu ilaahay cadaalad loolama jeedo nebi moxamed buu ku leeyay aad buu u cadhooday nebigu calayhi salaatu wasalaam haddaanan cadaalad samayn waad guuldarraysatee yaa cadaalad samayn doona asxaabtu markay dhahaan ma dilnaa ila nebigiibu ayuu mar hadduu halkaa marayo khatar buu galay ma dilnaayo ma iska daaye bu iska daaye qolaa ka soo bixi doonto ka farcami doonto tusaalayaasha waxaa ka mida tusaale aynu soo sheegnay ee ninkii nebiga qabsaday ee dhibay uu xoolaha siiyey mid kalea ka sii daran nin reer oo iyadoo qiso saxiixa ah nebigu calayhi salaatu wasalaam dagaalkii la odhan jiray qaswatu daati riqaac geed hoostii buu harhsanayaa colkuna hareeruhu ka degan yihi mid gaaladii ka mida baa soo siibtay balkaalale aggu macrika soo dhacda jug soo dhacdayba xagguu balka soo dhaca dafun buu soo yidhi nebigiibuu dul taagan yahayba intuu seeftii nebiga la baxay ayuu isdul taagay markaasuu yihi maxamedow in badan baan ku daydayaye maanta ayaa iga kaa qabanaya markaa rasuul saasuu aagay nebiga seeftiisiina wuu la baxay oo geedka sugnayd bal yaa iga kaa qabanaya bu ilaahay baa iga kaa qabanaya bu ilaahay muu odhanin ii dulqaaday iyo farsamo kale muu odhanay bule ilaahay baa iga kaa qaban doona markuu intaa yidhi buu ninkii dabada u dhacay ilaahay kol hadduu nebigu irkadayna ilaahay garabkiisa ka bixi maayo dabada u dhacay ninkii halkaasuu ku dhacay seeftiiba halkaa ku duushay nebigu intuu seeftii soo qaaday ayaa wuxuu hi aniga yaa iga kaa qabanay haddaba dee isagu waa badowgaas ila gaal cid ka badowsani ma jirtee ma odhanayo ilaahay baa iga kaa qabanoo dee waa rasuulka ilaahay ilaahay buu adeegaya inuu gar daran yahayna uu arkaya kun khayra aakhir wuxuu uhi bal ninkii qaaday ee u wanaagsanaa noqo bal iga roonow haata anigu ceeb baan sameeyey bal nin seeftaa qaada kii ugu roonaa ugu wanaagsanaa noqooo waxba ha iga argoosaninba waayo orad iska tago mar dambe cid nala dagaalamaysana ha noo soo raaci balaaga madaxweynihii muslimiinta nebigii ummadda nebiyulumma ayuu ninkani dil ula badheedhay maxkamaddu maxay ku xukumi lahay calaa tuul in qoorta laga jaro wuxuu leeyahy mar hadday shakhsiyadayda taaganta orad iska dhaqaaji qoladiisii buu tago halkii laga eegayey nebi maxamed qoortiisa isagoo sida inuu yimaado wuxuu ihi waxaan idinka imi ji'tukum min cindi khayri اnnaas dadka oo dhan kii ugu khayr badnaa agtiisaan ka imi ninkii gaalkaaba dadka oo dhan qofkii ugu khayr badnaa baan agtiisa ka imi nebiga cafiskiisa waxaa ka mid a ah calayhi salaatu wasalaam ninkii jaarka la ahay namaadij lilcaf wax waliba noloshu kama maaranta tusaale markaad doonayso inaad isqanciso cid waddada kaaga horrayso waa inaad heshaa oo aad ku dayato nin reer nin yahuudi ah ila yahuudda waa kuwii madiine deganaaye ayaa nebiga la jaar ahaa calayhi salaatu wasalaam ninkii isaga ahaa inkaarqabu ahaayo dee yahuudi mar kastuu muslim arkayo had iyo jeer masaabiir iyo qolxo iyo balaayo iyo baas buu la daba taagan yahay iyo mu'aamarad iyo shirqoon marka wuxuu ku dadaali jiray qodxaha iyo kurtimada iyo dhagaxaanta iyo quraaradaha iyo wax alla wuxuu nebigu habeenkii ku heermayo ayuu u dhigi jiray dariiqa nebiga qisadaas inay sugan tahay bay culimmadu had jeer taarikhda ka warramaa wax alla wuxuu ku heermayo dee nebigana ilaahay baa hogaaminayo ilaalinayee wuu ka baydhaa waxaasoo wuu ogaadaayo iska dhaafaayo uu iska xadhaa mudduu sidii ku waday ninkii yuhuudigaha markii dambuu yuhuudigii xanuunsaday nabiga gurigiisu kama fogaa uu ku dhow yahay u bukooday xumad badan baa heshay aad buu u ildaraaday nebigu intuu u tegay buu soo booqday gaalkana markaad rajaynayso inuu islaamo ama aad waxu tarayso waa la soo booqan karaa markaad fariin u dhiibayso oo dee waa kii inan yaroo yahuudiya u shaqaynayba intuu bukay isagoo buka intuu nebigu soo booqday waa kii islaamay marka xaaladda xasaasiga ah marxaladda xasaasiga uu ku jiro fariintaa loo dhiibayaa diinta wuu soo booqdayoo markaasuu yihi yaa kuu sheegay inaan buko yuhuudigii baa nebiga ku odhanaya yaa kuu sheegay inaan buko u fiirsa hadda nebigu wuxuu yihi wuxuu nebigu ku yidhi alaabtii aad dhigi jirtay ayaan meeshii ka waayay alaabtu dhigaya maxay ahayd waa qodxihii iyo dhagaxaantii iyo masaabiirtii wixii uu meesha ku daadinayay dee wixii aad meesha ku daadinaysay ayaanan arag buui maalmahan marka waxaan ogaada inaad shaqadaada sababtaad u gabtay ay tahay inaad xanuunsanayso saasaa kuu soo booday muu ogeyn markaa inuu nebigu ogyahay ee wuxuu islahaa waxaan cid kalaa ku daadisay adiga kuma mooda ayuu islahaa markaa intuu naxay ayuu ashahaatu islaamay markaasuu yihi waxaan qirayaa inaad rasuulka ilaahay marka cafisku dadka wuxuu ku keenaa u keenaa sabab u noqdaa inuu islaamiyo akhlaaqda wanaagsanee cafisku sidoo kale asxaabtiisuu ku tababaray nebigu calayhi salaatu wasalaam cafiska inaanay ummadda cudud isku dayn inay ku muquuniyaan laakiin cafis ay ku muquuniyaan saasuu ku tababarayoo hoggaankiisi hoggaankii ummadda hoggaanka ummaddu uu nebigu kaga tegay waxaa kow ka ahaa abubakar iyo cumar waxyaabuu nabigu ku tarbiyeeyey waxaa ka mid a ah tacbiiru ra'y walqowl inay qowlkooda iyo ra'yigooda cabiri karaan cid buu gobolada u magacaabayay nebigu xilka qaada dacwadda oo xoolaha ka soo ururisa abubakar baa ra'yi soo jeeday oo yidhi ninkaa ka dhig mas-uulka ila waa la talintii nebiga ahaaye cumar baa yidhi mee kaa kalaa ku habboon abubakar baa yidhi mee waad ikhilaafaysa anigu kuma khilaafaya adaa ikhilaafayabuu markay arkeen inay nebiga agtiisii ku murmeen ayay si degdega isu dabaqabateeyeenoo midibo kii kaleu ku soo boodu gacan qaaduu salaamay asuu yihi war waa raalliga noqo war waan kuu gafe raalliga noqo halkii baa lagu soo afjaray culamaau taariikh sida markaa dabari iyo ibnu sacad fi dabaqaat iyo ibnu xajar laftiisaba alisaaba ay kutubtaa ku xusayaan waxaa la xusaa nin yahuudi inuu suneeyey abubakar sidiiq sababtu u dhintay markay ka warramayaa waa inuu iska cafiyey markuu ogaaday inuu isagu suneeyey uu iska cafiyey sidaasuu ahaa cumar ibnu khaaab nin xuru bnu qays la idhaa ayaa cumar bnu khaaab u yimi waxa la socda nin kale ilmaadeeriin oo ninkaa kale ilmaadeerka yihiin baa wuxuu ihi war xurriow madaxweynaha waa isku fiicantihin muslimiinta cumare bal niyow oo iga wustee isna ma odhan maxaad doonaysaa waayo inakaan buu iy cumar bay u wada tegeen markii ay cumar u wada tegeen buu ninkii canaan ku bilaabay cumar shaqa nama siisid caddaaladdii waad ka baydhay annaga waxba nama meelaysid waxbuu ka sii daayay cumar baa aada u cadhooday xurubnu qays waxa uu soo qaatay marka aayaddaa qur-aanka aynu soo akhriyaynay suurat alacraaf hudi alcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin waina hada min aljaahiliin cumarow ilaahay sidaasuu qur-aanka ku sheegay in cafiska la qaato oo dadka wanaagga la faro oo jaahiliinta la yska dhaafo ninkanna waa jaahiliintu ka midi waxba ha la wadino hala ficirtami inuu shaqadaa u socda iyo canaantaadana aniga iima sheegin buuri wuu iska soo kay raaco iigee un buuri laakiin inuu balaayadin ee qumbuladan la socdo maan moodayn sidiibuu wuu istaagi jiray waxaa sidoo kale ah oo rasuulku sala allahu calayh wasalam ummaddiisa uu ku hambalyayn jiray cafiska bal wuxuu tilmaamayay madaxtinimadu inay ku jirto cafiska madaxtinimada iyo cafisku inaanay ahayn dadkoo lala legdamo ama lala dhigdhigoo lala kaambayngareeyo cafiskiyo tanaasulka uu ku jiro inankiisii xasan ibnu cali ee awowga u ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a ah, iyadoo nebiga waag fadhiyo uu yar yahay ayuu hi ina bni haada sayid walacala allaha an yuslixa bihi bayna fiatayni cadiimatayni min almuslimiin calaa macna xadiid inankaygaa yar waa sayid waa hormuud waa hormuudka ummaddan waxaana laga yaabaa laba ummadood oo waaweyn oo muslimiinta ka mid a ah inuu ilaahay dhexdooda sababtiisa ku kala kaxeeyo ku kala hagaajiyo waanay dhacaba isagoo colkii bariga oo dhane muslimiinta hogaaminaya xasan ibnu cali oo la khaliifay oo amiiru fi sharqi bariga muslimiinta o dhan madax ka ah galbeedka muslimiintii joogayna mucaawiya ibnu abi sufyaan uu madax ka yahay ayaa dagaal laysu soo hor fadhiistay waa intee kun oo qof oo muslimiina xasan sidaasuu eego markuu arkay in la isku hoobanayo ayaa wuxu uhi saacaddaa laga bilaabo waan ka tanaasulo mucaawiya anaa kaaga tanaasulay muslimiintu hamidowdeen hogaami waatuu nebigu sii sheegaya calayhi salaatu wasalaam ee cafiska uu ku hambalyaynayay si loogu daydo dadkii la socday in badan oo ka mid ah oo dheeraynayay baa canaantay halkay amiiruulmu'miniin u yaqaaneen waxay odhan jireen yaa caara almu'miniin mu'miniinta kii ceebta ka ahaa yaa amiira almu'miniin halkay ka odhan jireen waxay ku odhan jireen yaa caara almu'miniin mu'miniintii la socotay kii ceebta ku ahaayo markaasaa wuxuu odhan jireen wallaahi alcaaru axabu ilaya min alcadaab ceebtaa aad sheegaysaan baan ka jecelahay cadaabka aakhiro in ceebtaasi ay raacdo hadday ceebba tahay oo cafiskaasi hadduu ceeb yahay ceebtaasaan ka jecelahay inuu aakhiro ilaahay igu cadaabo ummadda aan isku dilaynaan iska hor keenayn marka haddii ay nimanyo cafiskaasi ceeb yahay waan qaatay halkaasuu kaga baxay waana kaa nebigu kusii hambaliyey calayhi salaatu wasalaam waata maanta laga laayay dad badan meeshanayn isku haysanaa soo maaha anaaba kaaga tanaasulaa wad balcaq soo hel xataa ma arkaysid waan iscasilay kadib markii fashilaadi ka timi aniga iyo maamulkayga wax iscasilaya iyo wax qeyb wax ceeb qiranaya iyo wax cafiyaya midna ma jiro iyo wax tanaasulaya idan cafiska hormuudkaasuu ku siiyey nebigu biladgeesidaa qiimaha badan ayuu ku siiyey inankaa uu awooga u yahay cafiska uu ku hambaliyey rasuulku sala allahu calayh wasalam idan dhaqanka noocan ah ee ilaahay intaasoo aayadood inagu farayo intaasoo axaadiiaynu soo akhrinay nebi maxamed inoogula hadlayo dee dhirta lagulama hadlayo dhagaxaantana lagulama hadlayo cidda lagula hadlayaa waa dadkeenna wada riman ee waxay riman yihin ilaahay un ogyahay ee wada hilan ee naxligu ku hilan yahe nashuushaddu ee isu wada cadhaysa ragga iyo dumarka madaxda iyo racyada kooxaha qabaa'ilka jaarka wadaadada waxaa isu wada xiqiga iyo xasadka isu haya ayay nusuustani saxaysa oo la hadlaysa liman kaana lahu qalbun aw alqa asamca wa huwa shahiid qofka dhega iyo indhale ayay anfacaysaa nusuustaas ilaahayna waxaan ka rajaynayaa aniga iyo idinkaba inuu inagu anfaco waxaynu isu sheegayno allahuma اjcalna min aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsanah اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعفاف والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وسبحان ربك